bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa tashtaruu ha iibinina ha iibsanina asamag ama asamaka malaygaha iibsanina oo filmaai biyaha dhexdooda ku sugan maxaa yeele fa inahu isagu gararun kaba wey waa askadin waa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa ashaara wuxuu tilmaamay axmed ilaa ana asawaaba sida saxadiihi waqfuhu waa inuu xadiidku mawquuf yahay xadiidkan cabdullahi mascuud sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo yaziid ibn abi ziyaad oo daciif ah cillo kalena wuu leeyahay oo inqitaac ah wuu kala go-an yahay sanadku ma xidhiirsanaa sidaas daraadeed cillada saddexaadna waxa weeye inuu mawquuf yahay uusan marfuuc ahayn waana sida uu rajaxay alimaamu axmed waxaa kaloo rajaxay xadiisku wuxuu mawquuf yahay oo rafcigiisu uusan sugnayn alimaam daara bayhaqi alkhatiib albaqdaadi ibnu jawzi alimaam caleyh raxmat ullah marfuuca markuu yahayna waxaa daciifiyey sidoo kale sheikh kama fi daciif aljaamic sagiir marka xadiidku yani marfuuc ma ah ma asixin ka xadiitaanu ma asix laakiin masaladan ka hadlayo oo malayga biyaha ku jiraayay in la kala gato ama aada iibiso ama aada iibso tahay taasi waxay soo hosgelaysaa xadiidkan soo marnay nahaa can bayci alxasaati wa can bayci algarar buyucta gararku ka mid culimadu marka kala qaadaano waxay u kala qaadaan biyahaas hadday biyo kooban yihiin malayga ku dhex jirana dee malay ruux meel ugu jiroo lasoo qaban karo iska diyaarsan wey biyahoo kooban iyo meeshoo kooban daraaddeed markaas waa malay milkigiisa ku jira oo mucayan awa ah. tan laga hadlayo waxa weeye malaygaa biyaha fara badan isaga dhex jira oo in lasoo qaban iyo inaan lasoo qabanayn la garanayn oon qiyaastiisa la garanayn kaa weeye in la kala iibsado waa xaraam yani jahaala jahaaliya qarar baa ku jira lanna buyuucda qararka waa kaa soo marnayo shaygu ama labada ruuxee kala gadanaysaan garanaynin xaqiiqadiisa ama midbaa jahaala kaga suganta ama wuuna dhiibi karinoo intuu soo qabto kii iibsaday gacanta uma gelin karo shimbirka hawada maraya ballaygaa badda ku jira marka yani waxa waa kayru maqduuri tasliim waa qarar markaas ama ma marka caqdigu dhacayo la heshiinaha gacantaba ku jirin oo bee maa laa yamlik wey markaas biyuucda qararku ka mid yaha markaas yani intaasoo dhan waasan soo marnay biyuucda qararka waa soo tilmaanay aqoonsha aliflamigayo waan ka soo hada ayb sidaas daraaddeed cuquudda iyo heshiisyada dhex maraya dowladaha iyo shirkadaha oo ah badda ka ka dabtamalay lacagta intaa la egna masiya heshiisyada noocaasi shareecada ma waafaqsana malaygaad soo qabataan qiyaasta uu yahay iyo qadarka uu yahay markii la arko baa laydinkula heshiiqanayaa intaana aada idinku faa'iidaysaan waa meesheeda waa cuquud bannaan wa laakiin waxaa laydinka siiya oo baddi wataas malayga ka darta annagana intaana siiya waa caqdi baatila ah. min cuquudi lgarar buu ka mid yahay caqdi saxma ayb an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu reebay an tubaaca in la iibiyo samaratun midho in la iibiyo xataa tacama ilaa ay ka dhadhanto ilaa ay wax la quudan karo dhadhamaya ay noqoto walaa yubaaca walaa yubaacu lama iibiyo ama walaa yubaaca in la iibiyo ayuu reebay maksuufun dhogor calaa dahrin dhabar korkiisa saaran dhogor oo calaa dahrin dhabarka korkiisa saaran oo neefkii aan laga soo gurinoo weli jirkiisii dhabarkiisa ku taala walaa labanun caanana waa reebay nabigu sal alay wasalam iibintooda caanahaasoo fii darcin candha dhexdeeda ku jira aan weli candhadii xoolahaba laga soo lisinba rawa waxaa wariya bu yidhaha abaraaniyu abaraani baa wariyey fi lwsai kadalika fi lkabiirna wuu ka wariyey ayib macaajimtii saddexda yani mucjam alkabiir awsat iyo sagiir marka kabiirkii awsatka labadaba xadiiska wuu ka wariyey wadaara qutniyu daara qutnina wuu wariyey isagana kadalika bayhaqi wuu wariyey xadiikaasi rijaashiisu laa ba'sa bihi yani dhib bayni kuma jiro xasan buu noqon karaa wa akhrajahu waxaa soo saaray sidoo kale xadiidka abu daawuuda baa soo saaray fi lmaraasili kitaabkiisa maraasiishuu kusoo saaray licikrimata xaaluu usugnaaday abu daawuud wuu wariyeyo cikrima oo taabiciya ah, cikrima mawla bni cabbaas oo nebiga toos uga warinayo saxaabiguu ka qaatay aan sheegaynin saasuu ku wariyey mursalka saasa laga wadaa xadiiska mursalka waa xadiidka aan la sheegin saxaabigii wariyey oo taabicigu uu si toosa nabiga ugu rafciyo waay taasaa la yidhahdaa mursal cikrima marka waa taabici waa ardaygii ibni cabbaas wey isagoo saxaabigu xadiidka ka qaatay uusan sheegin ayuu yidhi qaala rasuululahi sal l ama naha rasululah sal l marka abu daauud fii kitaabihi lmarasiil sidaasta waabuu xadiisku wariyey sunanka maa waa marasiil wa akhrajahu abu daawuud aa wariyey filmarasiil buu ku wariyey wa akhrajahu wuu soo saaray aydan ku noqone yaa soo saaray abu daawuud mawquufan asaga oo ku eg cala bni cabaas ibni cabaas korkiisa isagoo ku jooga biisnaadin buu ku warwariyey qawiyin oo xoog badan mar kalena wuu wariyey oo fi maraasil buu haddana ku wariyey isagoo ibnu cabaas mawquuf ku ah warajaxahu waxaa rajaxay mawquufka waxaa rajaxay albayhaqiyu baa rajaxay oo wuxuu yidhi rafcigiisu maxfuud ma ah waa shaad wey macna xadiidku mawquuf cala ibni cabaas inuu yahay buu tasxiixiyey alimaam albayhaqi caleyh raxmat ullah ayib xadiidku saddex buu ku yimi saddex wajiba uu ku yimi mar waa marka horo xadiid ibni cabaas oo marfuuc ah oo nebiga uu koriyano sanadkiisuna saa u xojisay marna waa mursalo cikrima oo taabiciyabaa nebiga u rafciyey marka saddexaadna cabdulaahi bnu cabaas buu ku egyahayo nahyiga isagaa sameeyey nebiga muuse u koriyey saddexda weji bayhaqi iyo keyrkii waxay rajaxayaan inuu xadiidku mawquuf cala ibni cabbaas yahay saas maa muxuu ka hadlayaa saddexdaas ka hadlaya midhaha intayna bislaanin in la iibiyo xataa tatcama waxaa laga wadaa ama tutcama ilaa miluhu ay ka gaadhaan xilli ay dhadhami karaan oo la quudan karo ilaa ay ka gaadhaan in la iibiyo ma bannaan abwaabteedaan u tegi doonaayo midhaha in la iibiyuu rasuulku reebay xataa yabduwa salaaxuha ilaa ay bislaato xataa taxmaarra aw tasfaarra ilaa ay ama jaallo noqoto ama ay guduudato oo midhihii intay curdanka ka baxaan adkaadaan kadibna bisaylkoodu muuqdo in la galo waa reeba nabigu salawatu rabbi wasalamu aleh abwaabteedaan u tegin doonaa xadiis fara badan baa kusoo ortay taa oo dhan waxaa laga baqayaa midhihii geedka saaran oo weli bislaanin oon aasadii ka nabadgelin ilan xiduudu intay curdanka yihiin oo ayna weli bislaanin ama caydinka yihiin aafo weli kamayna nabadgelin biyo la-aan baa ku dhici karta dabaylaa ku dhufan kara aafaa ku imaan karta intaynan aakhada waktigeeda dhaafin inaad iibiso waxaa loo diiday dee aaka hadday ku timaado xoolihii walaalkaa maxaad ku cuntay waay soma xoolihii walaalkaa maxaad ku cuntay ayb waxaa la geli karaa markay qayb ka mida ay bisaylkeedu muuqdo inta kale waa la haleeshiin karaya marka maana masalada labaad waxa weeye suufka dhogorta suufka waxaa loo isticmaalaa idaha dhogortooda dhogorta idaha ama kuwa geela ama riyaha dhawarta dhabarka korkiisa saaroo neefka aan weli laga goynin ayadana waxaa loo diidan yahay in la gado leanna waa majhuul qiyaasteedaan la garanay soma jahaaliya qarar baa ku jirta jumhuurtunahoose qabaa laakiin maalikiyada iyo riwaayacan axmed baa waxay leeyihiin ayagoo dhabarka saara waa la gari karaa maxaa yeelay ishaa haysa waa wax la arkayo hadday jahaaladii meesha ka baxdo in la kala iibsadaayo wax diidaya ma jiro sidaana waxaa rajaxay sheekh islaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnuqayim adiga macnaheedu waxa weeye sababta loo diiday maadaama ay jahaalo tahay haddii jahaaladaasi laga bixi karo la garan karayo xaqiiqada dhogorta meesha ku taallaa haddii la garan karayo dee jahaalihi qarar markaa ma ah laakiin sida haalibkaa waa inaan la garanaynin taasuuna xadiidka ku socdaa macnaha caanaha ku jira candhadana waynu soo marnayo ayadana qarar iyo jahaala ku jira lama garanayo ilma caanahan candhadan ku jiraay qiyaastee meeqa litir waay ma la garanayo mar haddaan la garanaynin waxaa jahaala ku jirta la kala gatay wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay aslam naha wuxuu reebay can bayci lmadaamiin wlmalaaqiix can bayci lmadaamiin manida awrta dhawarkooda ku jirta in la kala gato wlmalaaqiix halaha yani geela dhadigga ah uurkiisa ilmaha ku jira in la kala gatana wuu reebay raba waxaa wariyey albazaaru baa wariyey wa fii isnaadihi sanadkiisana waxaa ku sugan bu ihi xaafidku dacfun baa ku sugan sanadkiisa dacfiga qabarbari baa ku jirta dacfiga uu tilmaamayo waxaa ku jira nin la yidhahdo saalix ibn abi lakbar oo daciif ah dacfigu waa kaa saas daraadeed xadiidka waxaa daciifiyey alimaam alhaytami daara wuxuu tasiixiyey oo u rajxay inuu saciid bn inuu mawquuf ku yahay uusan ahayn oo munqaiciya ah. cilalkiisa saasuu isaguna ku rajaxaya ayib xadiidku hadduu sugnaado dacfi baa ku jireen oo ma sugna laakiin labada masale uu ka hadlayo labaduba adilo kale leedahay sooma masale waxa weeyaan waa bayci almadaamiin madaamiinta waxaa la yidhaahdaa maa fii aslaabi aljimaal awrta dhabarkooda manida ku jirta in la kala iibsado oo samaynaa soo marin nahaa can casbi lfaxli samaynaa soo mar nahaa can bayci casbi lfaxli rasiga manidiisa in la kala gato nebigu waa reebay xadiis saxiixan kusoo marnay kaasaa inaygaga filan malaaqiixdana waxaa la yidhaahdaa maa fii butuuni inaasi libli geela dhadigiisa uurkooda waxa ku jira ayadana waynu soo marnay sababta inaan la kala geban karaynin axaadiisba ayadana ku asaxday saas daraadeed labada mas'ale xadiisku uu ka hadlayba daciifba ha ahaadee laakiin labada masaleba adilo kalay leeyihi oo waa min huwa ayib sidaa hadda aan ku fasirnay oo madaamiintuna inay tahay waxa awrta dhabarkooda ku jira malaaqiixduna inay tahay geela dhadiga uurkiisa ilmaha jiifee ku jira sidaa in lagu fasiro waa sida uu ku tegay alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah abu cubayd macmar mxuu ahaa abu cubayd alqasim bn salaam ninkii mufasirkii taabiciga ahaa waxaa la yidhahaa ninkii waxaa luqawiga ahaa ee muxadidka ah iyo sidaas maray macnaha waana siday u badan yihiin waana siday u badan yihin ibnu mulaqin baa isaga cagsiyey fii kitaabihii badriga yani wuxuu cagsinaya wuxuu leeyahay madaamiinta waxa la yidhaahdaa dhadiga calooshiisa waxa ku jira malaakiixdana waxaa la yidhaahdaa awrta dhabarkooda waxaa ku jira cagsigu ka dhig sidaas ibnu mulakin uu maray waa laga badan yahayo sida kalea loo badan yahay luqawiyiinta iyo muxadisiintu sida kale u badan yihin man ayb wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal alay aslam rasuulku wuxuu yihi man aqaala ruuxii ka celiya ruuxii beeca ka celiya oo fasaqa musliman muslim baycatahu beeciisii caqdigii heshiiskii uu galay ruuxii ka eliya oo ka fasaqa aqaala allahu ilaahay baa tabaaraka wa tacaala muxuu ahay ka kor yeela ama ka zuuliya casratahu allaa zuuliya casratahu sundurraxadiis ah, yani khaladka uu galay iyo lugta la fakatay ilaahay baa tabaaraka wa tacaala zuuliyo ka rafciya waxa wariye abu daawud abu daawud baa wariye wbnu maaja ibnu maaja wasaxaxa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana walxaakimu calaa sharti shaykhayn buu ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale isagana waa taqriiriyey saasuu le maha yani alqiyaamati buu ibnu xibbaan isagoo ku ziyaadiyeyo aqaala allahu casratahu yowma alqiyaama ayb iqaalada waxaa la yidhahdaa caqdigu markuu laazimo ama labada ruuxee wax kala gadanaysa caqdigu laasimo kadib inaad ruuxii beecii ka celiso oo intuu kugu soo noqdo uu yidhahdo warnio shaygii waa i anfici waaye mana rabo waxaan kaa rabaa inaad iga celiso beecii marka in la jabiyo oo caqdigii la fasaqo fasqiga waxaa yadhadaa caqdiga in la jabiyo kadibna badeecadii aad ka celiso lacagtiisiina aad u celiso taasaa iqaalada la yidhahda waa caqdi laazimay waa ixsaan wa laazim ma mar haddii intuu shaygu ruux badeecada iska fiiriyo waanu tegi doonna badeecada iska fiiriyo uu ka baaraandego uu ku qanco la heshiiyo meeshii la wada taagnaayo lagu wada hadlahaye lagu kala dhaqaaqo caqdigi waa laazimay markaa kadib <clears throat> inayda ceebi ku soo baxdo oo gish iyo ceebi ku soo baxda mooye ama uu khiyaar horay shardiga u dhigtay mooye iga cebi qasab leh iga cebi qasab leh hadduu marka soo celiyo oo firaa warwalaalow iga celi ixsaan waayo markaa inaad u ixsaan samayso oo aad ka celiso waxaad ku heli kartaa in ilaahay tabaaraka watacaala adigana dembigaagii casradaada in la dhaafo yani casrada waa dembiga khaladka kaa dhacay buu ilahay kuugu dhaafaya tabaaraka watacala maadaama dadka u xisaab fushay saas maana ayib marka way fiican tahay way fiican tahay dadku muxuu ahaaye waxay yidhahdaan culimada lajna daa'iman arkahay fatwatooda ayagoo odhanaya muxuu ahaaye badeecada markay dukaanka taallo inaad ku qorto laa tucaadu lamana soo celin karo lamana bedelayo waa khalad bay dhahay waa khalad leannu yani haddii ceeb lagu arko soo ruux xaq uma laga soo celiyo taasay meesha ka saaraysa midda labaad ixsaankii dadku isu samayn lahaana meeshay ka saaraysa ama u bedel oo mid kale ugu bedel ama haddii kale intaad caqdiga dhanba fasaqdo lacagtiisa u celi sida ku fiican wey lakin laazim maaha mar hadduu caqdigu laazimo oo uu dhaco dhamaystirmo laazim kuguma aha laakin waa ixsaan iyo samafal iyo wax ilahay agtiisa ajar lagaga raadsado ya ha rasiidyadana waa lagu qoraa faatuuraad iyadana waa lagu qoraa lamana bedelayo lamana celinayo sooma wax saxsan ma man aqaala ruuxii yani yani badeecada ka celiya muslima ruux muslima badeecada ka celiyo caqdiga fasaqa baycata man aqaala ruuxii yani fasaqa oo ka rafciyo ka zuuliyo musliman muslim baycatau beycadiisii iyo iibkii uu la galay iyo caqdigii aqaala allahu alle ayaa zuulinaya catratahu simbirraxadiisii khaladkuu galay qaladkuu galo ilahay ka galay buu ilaahay ugu dhaafaya tabaaraka watacala marka culimadu waxay leeyihin waa istixbaab istixbaab waa sunno ayuu kutusaya w man ayb sheekh cabdulbasaam wuxuu leeyahay badeecada marka la celinayo intii lagu kala iibsaday lama bedeli karo macnaa ma dhihi karaysid haddii aada badeecadii soo celisay ee lacagtii qaar ka mid ka tanaasul oo waxaa la yidhahdaa aliqaalatu biciwad baa la yidhahda aliqaalatu biciwad laakiin ilahay amankii meeshaa meel ka horreysay markuu ka soo hadlayo baycul curbuunka markaan soo marayn ama curbaan markaan soo marayna kitaabkiisa tawdiixul axkaamka halkaa wuxuu ka soo guuriyey imaam axmed caleyh raxmat inuu ku tegey caqdiga marka layska celinayo ruuxa hadduu isagu wax soo raaciyo inaysan mamnuuc ahayn marka waxaa la diidan yahay inaad adiga shardi ka dhigato ilaa wa ilaaba waa kaa waa kaa muxuu ahay waa cabdiga waa kaa fasaqaya waa fasaqaya waa kaa celinaya badeecada laakiin wax iisoo raaca haddiise laakiin isaga uu garto oo yidhaha war maadaama badeecadii aan kugu soo celiyo bal intaas ka qaado taa mushkilo male taa iyada dhib male ayb baabu lkhiyaari khiyaarkiibu baabu yahay khiyaarkii u baabaya khiyaarku waa saddex nooc ya waanu khiyaar bu idin raacay ya aniga waa ii kala duwa ii kala duway khiyaarku waa saddex nooc khiyaar waxaa la yidhahdaa khiyaaru lmajlis oo meeshii wax lagu kala gatay intaan lagu kala dhaqaaqin labada ruuxee wax kala gatay mid walba khiyaar buu leeyahay inuu ka noqdo daacii iyo inuu ku socdo oo u wado sidaas u wado intaan la kala tegin khiyaarulmajlis baa taa la yidhahda khiyaarka labaadna waxaa la yidhaahdaa khiyaarul cayb oo badeecadii markii la kala gaday kadib baa waxaa ku soo baxday ceeb ku qarsoonayd qiimaheeda iyo sicirkeedana wax yeeli kara ayadana waa si aan kusoo marnay nebigu sal alay wasalam addoonkii la kala iibsaday ee uu ninkii rasuulilah eeb baan ku arkay waa kii jeceliya soogara xadiiskeena soo marnay waa soo sheegna mana kor laga sheegay khiyaarulcayd baa la yidhahda badeecada ceebta hadday yeelato ruuxu soo celinteeda khiyaar buu leey ayib khiyaarka noociisa saddexaad khiyaaru sharti baa la yidhahdaa oo markaad wax kala gadataan inaad tidhaahdo war aniga badeecadan waa kaa iibsaday laakiin shardi waxaan kaa rabaa inaan ama saddex beri ama hal wiig ama ka yar ama ka badan baan rabaa inaan iska soo fiiriyo soo tijaabinaya haddii aan muddadaa ku qanco ahlan wasahlan waa qaadanaya saasaan ku kala gabanaya haddaan ku qanci waayana waa iska soo celinayaa khiyaaru shardi baa la yidhahdaayo ama labadii dhinacbaa wada qabsanaya ama dhinac ka midaa qabsanaya badeecadaas muddadaas waa iska soo celin karaa saddexda noocda waa saddex khiyaaroo jira ayb an ibni cumar radi allahu canhuma an rasuuli lahi sal lay slam rasulku wuxuu ka wariy qaala inuu rasuulku yidhi idaa goortii tabaayaca ay kala gataan alrajulaani labada nin rajulnimada waxweyn kuma xidhne labada ruux wax kala garanaysa unbaa laga rawda lianna aslan axkaamta shareecada ee ragga u taalla dumarkana way u taallaa waa isku mid anisaau shaqaa'iq rijaal waa kii nabigu sal lay slam hadday dumarku kaga gedisan yihiin xukunkaa ragga kaga gedisan yihiin waa in daliil khaasa loo helo oo dhahaya dumarku xukunkaa kuma jiraan haddii daliil khaasa la waayo axkaamta shareecadu rag iyo dumarba waa u yaalaan wax kala qaada hadii la waayo idaa tabaayaca wadda kale suuqa iyo wax kala gadashada iyo raggaa u badnaa saas daraadeed ba xadiis waxaa ku sugan nabigu sal lay slam inuu yidhi calaamaadka qiyaamada wuxuu ku daray inay dumarku suuqa galaanoo tijaarada ay galaan min calaamaadka waxay kamid tahay qurba qiyaami saaca ayuu nebigu ku daray salawatu rabbi wasalamu aleh waana tan hadda aad aragtaba sooma malaha raggiiba dumarkaa uga badan hadda suuqa ayb waagii hore raggaa u banaan jiray tijaarada iyo ganacsi idaa tabaayaca hadday kala iibsadaan alrajulaani labada nin marka hadday wax kala gataan fa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka midii bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin mid walba khiyaar buu inuu ka noqo iyo inuu ku socdo labadaba maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin oo wakaanaa ay yihiin jamiican kuwa wada jooga wakaanaa jamiicantu waxay wada adkaynaysaa maa lam yatafaraqaa maslinkeeda adkaynaysa waxay la midtoo kale wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafarauudu waxay adkaysay jamiican mafhuumkeeday adkaysa sooma saasuu kale man oo wakaanaa ay yihiin jamiican kuwa wada jooga aw amase yukhayira hadduusan khiyaar gelinin axaduhumaa midkood alaakhara ka kale intuusan khiyaar gelinin ayb hadduu midkood midka kale khiyaar geliyana fain khayara hadduu khiyaar geliyo axaduhumaa midkood alaakhara ka kale hadduu khiyaar geliyo oo fatabaayaca ay ku kala gataan calaa daalika arrinka korkiisa wax ku kala gataan faqad wajaba markaa waa waajibo waa laazimay albaycu beeci marka waa laazimay khiyaar kama marka wain tafaraqaa hadday kala tagaan bacda an tabaayacaa intay wax kala gateen kadib markay wax kala iibsadeen kadib bay kala dhaqaaqeen oo walam yatruk uusan ka tegin waaxidun min oo minhumaa labadooda ka mid a albayca beeci uusan ka tegin beec uusan ka tegin waxaa laga wadaa bimacnaa midna uusan beeciyo laalaada oo wax u laaban yihiin uusan ka teginay dhammeeyaan faqad wajaba marka waa waajibay albaycu beecii markaana waa laazimay muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lagu siibu isla xadiidkani waa xadiidka asalka u ah khiyaarka noociisa loo yaqaano khiyaaru majlis labada ruuxi wax kala iibsanayay intay meeshii ay wax ku kala iibsadeen wada joogaan min walba khiyaar baa u furan inuu ka noqdo iibkii iyo heshiiskii saasuu kutusaya ayib intay meeshii wada joogaan oo inuu ku kala dhaqaaqo maa lam yatafaraqa haddayna kala tegin wa kaana jamiican tafaruqaasi cinda jamaahiiri alculamaa salafan wa khalafan tafaruqaasi waxay u badan yihiin in laga wado tafaruq bilabdaan ah. inay jir ahaan kala tagaan qaar baa waxay ku fasireen tafaruq bilaqwaal oo maxay noqonaysa haddiiba midna yidhi iga iiso kanna uu iijaabkii keeno waan kaa gatay yidhaah qabuulkii keen oy afka sidaa iska yidhaahdaan khalaas beecu waa laazimayo tafaruqu waa hadalkoo dhammaado wey hadalka hadduu dhammaado beeci waa laazimay bay dheh atafaruq bilaqwaal bay ku fasireen waana ra'yi daciifa wey cabdullahi ibn cumar xadiiska warinaya abu bardat alaslami oo saxaabiya labadooduba waxay ku fasireen tafaruq bilabdaan ibni xajar wuxuu yidhi cid saxaabada ka mid midoo ah khilaafsan lama hayo labadaa saxaabi taabiciintiiba iyaguna jumhuurtoodu halkaa maray aimada madaahibta ayaa isaguna say u badan yihin halkaa maray maalikiyadii xanafiyada ra'yigaa kale daciifkaa maray oo xadiiskane waxoogaa si kaleeto iyo meelo kale ka maray adiga warkaas wasaxsan ma warkaasi war saxsan mehe tafaruqa waa tafaruq bilabdaan intii jidhkooda wada joogay meeshay wada joogaan khiyaarku waa jira ayib maxaa laga wadaa yani aw yukhayira axaduhuma alaakhara fain khayara axaduhuma alaakhara fatabaayaca cala dalika faqad wajaba albaycu maxaa laga wadaa saddex macnay ku fasiraan macnaha u fiicanay u badan yihiin waxa wey ayagoo meeshay wada fadhiya oon kala tegin haddii ay iskhiyaar geliyaan oo khiyaarka isgeliyaan maxay inay yidhaahdaan muxuu ahaayey beecanu wuu laazimay khiyaarul majlisna inooma furna sidaana ay ku kala tagaan mid uu midka kale sidaa ku khiyaar geliyo ka kalena aqbalo sidaa markay dhacdo faqad wajaba albaycu waa waajibayo xataa iyagoo wada joogo khiyaarkii waa burayaan soma bimacnaa waxa weeyaan istinaa waxay ka tahay can imtidaadi alkhiyaari ila atafaruq soo xadiidka qiybtiisi hore inuma dhihin khiyaarku wuxuu jirayaa inta ayna kala tegin sooma dhihin xaalad baa jirta iyagoo wada jooga haddana khiyaarka uusan furnaanaynin waa xaalade waa xaaladda ay iskhiyaar geliyaan oo ay isla qaataan inay caqdiga laasimiyaan khiyaarkiina jabiyaan sidaa hadday isla qaataan ayagoo wada jooguu khiyaarkii meesha ka baxaya kama noqon kara kana kama noqon karo saas man war caqdigaa inaynaan waxba kaga noqonin oo anna khiyaar kaaga furnayn adna khiyaar iiga furnayn ma isku waafaqnaa haa waan isku waafaqnay xataa hadday wada joogaan khiyaarkii waa dhintay markaas macnaha ay jumladan kale ka hadlayso dambe sidaas wey macnaha waana siday u badan yihiinoo jumhuurtu ay qabaan tafsiirkaasay qabaan taas wey macnaha oo waxay noqonaysaa markaasi ma aw yukhayira axaduhuma alaakhara ama midkood midka kale inuu khiyaar geliyo mooye oo saygu u khiyaar gelinayo waa xaqdigu dhankayga waa ka laazimay adigu dhankaaga ma ka laasiminaysa mise muxuu ahaay waxaad rabtaa inaad intaan wada joogno khiyaar ku furnaado fain khayara axaduhuma alaakhar hadduu marka kale uu khiyaar geliyo fatabaayaca calaa dalika sidaana ay wax ku kala iibsadaan oo kii kale khiyaarkii uu yidhahdo ana kula ogolaaday faqad wajaba albaycu beeci waa laasimayo khiyaarumajliskii meesha kuma jira markaa saas macnaa xadiiska tafsiirkiisa loo badanya ra'yi kalaa jira oo odhanaya macno kale ku fasiray macno kale ku fasiray lakin kaasaa loo badanya ka aan isaga dayno macna ayib wain tafaraqa bacda an tabaayaca walam yatruk axadun minhu waaxidun minhuma albayca hadday iyagoon midna uusan ka waa jimlo sii caddaynaysa waa kuwii hore hadday meeshii ku kala dhaqaaqaan isagoo midna uusan beecii waxa ka tegin shardi dhiganin shardi isagoon dhiganin waxba aan macnaha u laabnayn hadday saa ku kala tagaan faqad wajaba albaycu beeci waa laazimeeyey saas maana adiga laba midbuu beecu ku laazima inay meesha ku kala dhaqaaqaan oy meeshii beecu ka dhacay ku kala dhaqaaqaan ama midkood tago ama labadoo meesha ku kala tagaan beeci waa laazima markaa khiyaar noqosho uma furna dadka allahuma iqaaladan hadda soo marnay ruux ixsaan iyo iqaalo mooye midda labaad uu ku laazimo waxa weeye inay labadooduba isla gartaan labada dhinac inay majliskii iska dhaafaan oo beecoodii laazimiyaan ayagoo wada jooga taa hadday isla qaataanna okowa ayadana baaci waa laazimaya faqad wajiba albaycu shartu waa inuusan midna ka tegin baaciyo mucallaq oo baycu wuxuu uga tegi karayaa inuu yidhahdo aniga shardi baa ii yaallo waa kasoo kuursanaya waa kasoo kuursanaya hortiisay marka beyc mucallaqa waay ma aha beyc uusan uusan jasminin shardigaasi intuu jiro waa yani waxa weeyaan khiyaaru shardi wey markaas macnaha ayib khiyaarulmajliskaasi hadda xadiidku ina tusay waxaynu nagi jumhuurtaa qabta qolyihii khilaafsanaana waan sheegnay xadiiskanna jawaabay ka bixiyeen qolyaha yani khilaafsanoo khiyaarulmajliska diidanay waxay ka bixiyeen jawaabo intooda badan ama dhammaantoodba aan dadka qancinin waxba hadda inaan soo aroorin loogama baahna laakiin jawaabo laga jawaabay wey jawaabo laga jawaabay weeyaan muctabar ma وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي albaa'icu ka gaday ka badeecada iibinaya waalmubtaacu iyo ka iibsanaya oraa usoo sheegnama ta haddii lagu daro mushtari bay noqonaysa saas man albaa'icu ka badeecada iibinaya waalmubtaacu iyo ka iibsanayaaye bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan ilaa an takuuna inay tahay mooye safqata khiyaarin safqata khiyaarin khiyaar heshiiskii inuu yahay mooye safqata khiyaarin iyo waxaa isku isku macno aw yukhayira axaduhuma alaakhara tii haddaan soo sharxnay safqatu khiyaar waa kan oo waa heshiis ay iyagu iskhiyaar geliyaan khiyaarkiina ay ku qaataan in ay caqdiga laazimiyaan marka iyagoo kala tegin ayaa khiyaarulmajlisku markaa meesha ka baxaya ilaa an takuuna inay tahay mooyaane asafqatu wa hadduu idin kordhaya safqatada meesha idinku qoran waxay noqonaysaa kaana khabarkeedii wa ismigeedii baa meesha ka maqano ilaa an takuuna asafqatu heshiisku inuu yahayba mooye safqata khiyaarin inuu yahay mooye hadduuse laakiin idiin goday oo safqatu khiyaarin idin yidhi labadu way bannaan tahay kaanada takuunibaa marka waxay noqonaysaa taam may noqonaysa taam may noqonaysa marka adaadatama ilaa an takuuna ay tuujaba in la helo mooyey markaa noqonaysa safqatu khiyaarin in la helo mooye oo markaa ismi uba ayib walaa yaxilu xalaal ma aha lahu isaga xalaal uma aha an yufaariqahu inuu faaruqo oo uu ka tago saaxiibkii wax ka iibsanayay khashyasa an yastaqiilahu inuu ka ceshado ama caqdiga kaga noqdo asi uu ka cabsanayo daraaddeed inuu u faaruqo meesha uga cararo uma banaana an yastaqiilahu inuu ka dalbo beeca zuulintiisa iyo fasaqidiisa cabsi uu ka cabsanayo daraaddeed uma faaruqo uma banaano inuu u faaruqo waxaa wariye alhamsatu shantii baa warisa ila bna maajah ibni maajah mooye oo rawahu waxaa wariyey addaara quطniy baa wariyey wabnu khusaymata wabnu ljaruud fi bayhaqi baa sidoo kale wariyey wa fii riwaayatin waxaa ku sugan xataa yatafaraqa ilaa ay ka kala tagaan can makaanihimaa meeshooda ay joogaan ilaa ay ka kala tagaan xataa yatafaraqa can makaanihimaa jumladaasi waxay inoo cadaysay tafaruqu inuu yahay atafaruq bilabdaan soma tafaruq bilaqwaal ra'yigii odhanayay way daciifinaysaa man ayb xadiidkani kii hore ubula macnaya waa xadiid xasan horta xadiidka waa xadiid xasana lianna silsilada camr bn sacid can abihi can jaddihi jamaahiir muxadisiin say qabaan waa xasan waxaa taxsiinaya alimaam tirmidi kadalika nawowi wuxuu leeyahay asaniid saxiix iyo xasana wuu ku yimid sheekh albaanina irwaa buu ku taxsiinanaya xadiiska marka waa sugeyn faa-iduu la dheereeyey xadiidkii hore faa-iduu la dheereeye waxa weye labada ruux maadaama la yidhi khiyaaru majlis bayle intay wada joogaan ruux walba khiyaar buu leeyahy beeci markuu dhaco inaad meeshii ka cararto oo saaxiibkaa meeshii uga cararto adoo ka baqahaya inuu kaaga noqdo oo dayci ka noqdo daafica kuwada ee ku eryahaya isagoo sababtu ay taa tahay inaad meesha ka cararto lama ogolaa sooma hadday dan kale aada yeelato oo dee dantaadu ku dhaqaajsado hawlo kale u dhaqaaqda la geli laakiin badeecadan yaan lagaaga noqon inaad cararto waxay ka hor imaanaysaa naseexadii sooma annasiixay ka hor imaanaysaa addiinu nasiixa addiinu annasiixa walaalkaa waa inaad siiso jaanib ah hadduu u muuqdo inuu bagaacadii waxoogaa u welwelo ama yaro walbahaaro heshiiskii ka walbahaaro jaanibkuu ka noqon karo haka dibba ha ka burime hadduu iskii u buro dee baniba idin kala dhaqaajiso burba laakiin adugu inaad gacantaada ku buriso xoog ku baabi'iso ha yeeli waay man saas man ayb bal waxaa sugan saxaabada qaarkood badeecada markii qiimo loo gaadho oo la yidhaahdo war waa ims waa intan hadduu u arko badeecadu inay qiimaha uu ninka wataaye sheegay inay ka fiican tahay way ka qiimo badan tahay wuxuu dhihi jira war maya badeecada wadata qiimaha way ka badan tahay wax ku darso ah, wax ku darso warmaya intaa iga siiso war badeecadaadu intaa waa ka qaalisinba wax ku darso beesh ah, leanna wuxuu arkayaa diin ahaan naseexada walaalkiina waajib ku tahay sooma kaa gaari karaaani waxay kutusaysaa iimaanka iyo ruuxa manzilo sare markuu iimaanka ka gaado ayay kutusaysaa miaal u noqon karaysa ayib cabdullahi bn cumar radi allahu canhu baa isaga waxaa ka sugan inuu yani way sugan tahay waa yani fi saxiix bukhari wa ayriba ku sugan tahay cabdullahi bn cumar anahu kaana ida ishtaraa shayahu mashaa khatawaatin liyulzima albayca cabdillahi bn cumar shay markuu iibsado shayguna uu yahay shay cajabgeliyo oo uu jecelyihi u bogay tilaabooyin buu qaadi jiray si beecu u laazimay waa tii hadda xadiisku halaasano laa yaxilu hadda tiil soo naqo cabdullahi bn cumar si beeca u laazimay ninkan uusan badeecada uga noqonin waxoogaa ugu dhaqaaqi jira Ah, maxaa la dhihi marka waana raawiy xadiis xadiiskii hore wa wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar caley raxmatullah cabdillaahi bni cumar xadiidkanaan gaadhin xadiidkan diidaya laa yaxilu dhahaya ayaan gaadhin mar hadduusan gaadhinna cilmigu wuxuu laazima u ruuxa markuu gaadho sooma washarcu laa yalzamu qabla alcilmi daliiluhu ficlu lmusii fastahim waa kiilaa manduuradii sheekh ibn cuthaymiin caley raxmatullah marka maba gaadhinba wuu ijtihaaday ijtihaadkiisuna waa majuur ida ijtahada alxaakimu fa faasaaba falahu ajraan waida ijtahada faakطaa falahu ajrun maadaama marka uu nas ka khilaafsan yahay khaigiisa lagu raaci maayo sheekh albaanina lirwa wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa maadaama saxaabigaasi jariilka caalimka aba axaadiistii nebiga qaar ka mida ay ka qarsoontay cid kaloo dhanna inay wax ka qarsoomi karaan wixii ka qarsoomay oo ku khaldamayna lagu raaci maayo mahma cilmigiisa warku doona hagaan islaado maana ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi dakara wuxuu sheegay rajulu nin baa wuxuu sheegay lirasuulilahi sal lay slam rasuulka wuxuu u sheegay annahu isaga yukhdacu in la khayaamo fi lbuyuuci iibyaalka in lagu khayaamo beecyaalka in lagu khayaamo ayuu nebiga u sheegtay faqaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam idaa goortii baayacta aad dadka wax kala iibsanaysaan faqul waxaa tidhaahdaa laa khilaabata war niman yaho khayaana ma jirto niman yaho yaan afeefta hormarsa dadku waa haku garteen inaad tahay waxoogaa min la siro inaad tahay oo de markaas kollay saga kaa ilaaliyo dadka dibiyiinsi baa layidhi laa khilaabata war iskhayaanid ma jirto warkaa hormarsa nebigu sal lay slm muttafaqun caleyh buqari muslim baa soo saaray kadalika khamsadaa soo saaray xadiidka tirmidina uu saxiixiyey min xadiidi anas isagoo sidankaari wuxuu leeyahy ana rajulan cala cahdi rasuuli lah sal lay slam kaana yabtac waktigii nebiga nin wuxuu ahaa suuqa tago oo wax iibsado yani ganacsada wa kaana fii cudbatihi yani fii caqlihi bacun caqligiisana waxoogaa wuu dhimanaa ah, caqligiisa dhimanaan baa ku jirta faataa ahluhu nabiya sal lay slam dadkiisii baa nebiga u yimid marka xoogaa waa yaro caqli dhiman yahay suuqu tegi qolaaba macnaha ka faa'iidaysanoo jaanis baaba xoogaa ka lugmeysanahay waa lagu rafaaday xoolihii ninka waa suuqiina waa laga kari waaya nabigay ku dacweeyeen waxay rasuul ilahi ninkani dhibkana hayst lagu haystee waxay yidhahdeen ya rasuul allah ixjur calaa fulaanin fa inahu yabtac wa fii cugdatii bacfun bay dhaheen ninkan tasarufka ka jooji bay dhaheen suuquu galaa wuu tijaaraystaa isagoo caqligiisu dhimay markaasuu nabigu u yeehay sal alay asalam arrintii u ka reebay tijaarada iyo ganacsiga suuqa iska baadiye markaasu wuxu uhi ya nabiy allah inii laa asbur can ilbeecbu rasuul ilaahay ow anigu ganacsi iyo beec ma dayn kara war kala sheeg laakiin suuq ka joog marnaba iskama celin kara buui waa ragga qaarkii hadda soo yimi suuq ka kelima jiray qaarkii soma maalintii suuqa tagwaaba tirinahayaan muxuusi qaar soma rasuul ilaahi kuuqa ma daysiro maxaa calaamad nabigu wuxuu ku yuri sal lay slam in kunta hayra taarikin lilbaya haddaadan beeca daynayninoo mar walbaba aadan joojinaynin faqul haa wa haa walaa khilaala waxaad tidhaahdaa muxuu ahaay war khayaana ma jirto dad kastaa ku dhe xadiiku xadiis ninkaasi xabaan ibnu munqid bay riwaayadka qaarkood ku sheegeen qaarna waxay ku sheegeen magaciisa munqid in la dhihi jiray waana xumaydii midii soo saaray fi musnadihi can ibni cumara munqid ninka la yidhaahdo uu yidhi madaxa ayaa nabar ka gaadhay islaamka ka hor nabarka ayaa nabarka madaxaa nabar kaga dhacay ma'muuma nabar maskaxdiisa gaadhay ma'muuma waxa la yidhahdaa nabarku markuu xoogka yarta maskaxda ku dahaadan ama ka korneeya markuu nabarku gaadho ayaa la yidhahdaa ma'muumada nabar marka ila halkaa gaadhay baa madaxa kaga dhacay fakhabala lisaanuhu carabkaa marka cantafta baa ku dhacay caqligiisuna waa isdhumay yani carabka cantafta baa ku dhacay waxa weyaan xuruufta qaarkood buusan ku dhawaafi karin caqligiisiina waa isdhumay meeshaasay ninkaa wax gaadhay marka fakaana idaa baaca yukhdacu fi lbeyc markuu wax gadanayo suuqa waxaysanaya waa lagu khiyaami jira waa lagu siri jiray beyca oo yani badeecadu waxaynan ficilkeedii ahayn baa lagaga geran jiray mana markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi sal lay aslam baaye waqul laa khilaabata dadka wax ka gado laakiin waxaad ku dhahdaa war yaan layskhayaamin uma anta bilkiyaari alaaan siyaadadan waa xadiiskan wata markaad hadal kaa dhahdo saddex deri ama saddex habeen baad khiyaar leedahay markaas kadib markaad tagto saddexdaa beri hadday wax kuu soo baxaan mxaa lagu siray khiyaarba ina iska soo celiso haddii ay soo baxdo dee inaanu fulin la bixayna saasay ku soconaysa ibni cumar baa wuxuu yii waxaan maqlay buu yii ninkaasoo suuqa joogo suuqa wax ka gabanaya oo ku haya buu yii laa khidaabata laa khidaabata sooma waa carab laatan waa carabka saba inaan soo sheego waxoogaa xaban ka gala laamtiibu markii ka laa'ya khilaabadii meeshuu dhihi lahaa buu leeya laa khidaabata laa khidaabata zaalbu akrinaya ninki sidaanaa suuqa ku arkay ibn cumar xadiiskaas waa xadis saxiix wuxuu inoo faa'ideeyey inuu khiyaar yeelanayo inuu khiyaar yeelanayo xadiiskan fuqahada qaar badan oo ka mid ah waxay u deliishadaan alkabnu fi lbuyuuc ruux haddii beeca tii uu shaygan bunnaaye suuqa ku lahaa haddii inta laga nusqaamiyo nusqaan weyn la geliyo oo qaab noocaasa loo firo inuu khiyaar yeelanayo muddo saddex beri ah ayay fuqahada qaarkood u deliishadeen xadiiska laakiin waxay leeyihiin nusqaanta gashay waa inay tahay nusqaan aan caadi ahaynoo mucaamalaadka dadka aan caadi ku ahayn hadda nusqaanta nusqaan caadiya tahay ilaan beeca dhan baa nusqaan iyo ziyaado ku salaysane hadday mid muctaada tahay khiyaar ma leh soma ilan suuqyaduba ganacsigu wuxuu ku kala socdaba meeshana waxaan ku rakiisan yahay halkana waa ku qaalisan yahay hebel waa ka rakiisan yahay muxuu ahay waa nusqaanta iyo ziyaadada sooma aswaaqdana makaas ku kala socdaan laakiin nusqaantu hadday wax weyn noqoto oo shan kun shilin ahaa laba boqol aad ruuxa ka siiso ya nusqaanta noocaasa miyaa lisgeliya caadatan lama galo sooma taasoo kale leeyihiin hadday nusqaantu ay ziyaado tahay muctaad aynan ahayn markaasuu khiyaar yeelanaya warkaaswaxaa kaloo laga garanaya dadka aan khibradda ulahayn ganacsiga inay afeeftaa dhiibtaan ka horba laa khilaaf waa markay jiilkii saxaabada iyo dad ahlul iimaan ay siiqa wax ku kala gabanayaan laa khilaaba war hay khayaamina laakiin hadda war khayaamina haddiiba lagu ogaadaba oo waxoogaa ku wax taayiseen saf baaya laguu soo geli sarada saas ilan waxay iska noqdeen waxaa xukumaya waa maado ruuxa ribix iyo unxoolaseen mooye laakiin ictibaaraad eh, kalo dhan baa meesha ka baxay ayb baabu ribaa ribadiibu baab yahay baabu riba ribadiibu baabu yahay ribaa asalkeedu ziyaadada la yidhaha luga ahaan ribadu waxay ka mid tahay mucaamalaadka sharaa'icdii samaawiga ahe dhammaanteed isku waafaqsanayd sharaa'icda ilahi soo deji way isku waafaqsanayd ribada xaaraamnimadeeda qur-aankana meelo badan baa lagaga hadlay suurat baqara iyo suurat nisaa iyo keyrkood waxaan dhiraa suuratu muxuu ahaa suurat ali cimraan yaa lagaga hadlay marka laba nooc riba la yidhahdo riba alqardi iyo mid la yidhahdo riba albayc ribana beecay ku timaadaa midna deyntay ku timaadaa ribada deynta ku timaada waxa weeyaan shayga inta lagu deymiyo beec maaha beec maaha beec bayn ah iyo bayn maxdi a labay kala yihiin daynta waxa weeyaan shaygii baa lagu siinayaa isagoo kalaanan rabaa inaad soo celiso intiisii isagii oo kale baa la rabaa hadhow inaad soo celiso dayntu marka waa abwaabta loogu talagalay loogu talagalay alirfaaq waalixsaan in laysugu samafalo ixsaan laysugu sameeyo taasaa loogu talagalay wax laga ganacsado maaha maxaa yeelay xoolaha markaad dadka bayniso xoolahana aad dadka baynisay damaanadooda yaa iska leh xoolaha xoolahaayaa hebel ku maqan ee baynisay damaanadooda yaa iska leh hadday wax ku yimaadaan yaa damaanaya ma adigii deynta bixinayso isagaa siisa isagii aad siisay baa damaanada iskale soo ma mar hadduu isagu damaanada leeyahay xoolahaasi ribx ma saaran karto somaln soomar adamaana wribxu wuu iswadaan alkharaaji bidamaan somaln soomar saas weyaan saas daraaddeed baa qaacidada sharciga ijmaaca waxay leedahay kullu qardin jara manfaca fahuwa riba dayn kasta oo soo jiida manaafacaad ruuxa u soo jiidaay waa ribo tafaasiil badan baa ku jirta lakin ka qaacid ahaan baa laisugu waafaqsanya xadiis bay ka dhigeen qaarkood lakin wadada xadiis maa taa marka riba alqardi baa la yidhaahdaa waana ribadii jaahiliyada aada loo isticmaali jirayo riba aljaahiliya la dhihi jiray oo intay wax isdeymiyaanba wuxuu dhihi jiray lacagtan xoolaha waan ku deymiyey intaasaan saartay bilhibel baad isiin doontaa waktigii loo qabto goynta in la gudo markii la gaado ayuu wuxuu leeyahay ima an turbiya wa ima an tuctiya ama isii lacagtii ama wax ii saar madahayahay dumcaa ayay wax intaa waqtiga ku kordhiya waay boqolkiiba shan kalaan kuu saaray waktigii haddana markii la gaadho imaa an turbiya wa ima an taqdiya meeshii bay taaganta ama halkaa dhig ama wax ku dara muddada ku kordhiya wahaakadaa sidaasay ku laba laabmaysaa waana midda fii suurati ali cimraan ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu riba adcaafan mudaacafa waa middaa islaamalaabayso sii socotoon dhammaadka lahayn waana midda hadda bangiyadu isticmaalaano loo yaqaano loonka loo yaqaano lacagaha ay bixiyaan waxay dadka deymiyaan waa waxaan dhammaanayninoo maalinba wax sii fuulaya sooma yani adcaafan mudaacafa taa riba alqardi baa la yidhahda waana mujmac layskuma khilaafsanaa ribada rasmi ahaan laysugu waafaqsanya taa iyadaa midda labaad ribal beec baa la yidhaahdaayo ajnaas mucayanan u tegi doono noocyo mucayana oo waxyaalaha la isticmaala ka mida bay gashaa ooay ka mid yihiin lacagaha iyo raashimada qaar ka mid aan u tegi doono iyo markii la kala gadanayo shuruud bay leeyihi shuruuddaa lagu kala gadanaya haddii ay khilaafa la khilaafo la ilaalin waayo ribaa la gelaya oo laba mid ah ama riba alfadli ama riba alnasiia waan u tegi doonaa markaan gaarnaan faafaahin doona insha alla tacala can radi allahu canhu qaala wuxuu yihi lacana wuu lacnaday rasuululahi sal alay slam rasuulku wuxuu lacnaday aakila riba ribada ninka cuna ruuxa ribada cuna wuu lacnaday cunidaa waxaa laga wadaa ruuxa isticmaala laga wadaa inaad caloosha gelisatay mehe haddaad guri ku dhisatay haddaad gaari ku gadatay haddaad islaam ku guursataba waa isku mid iyo haddaad cunto waxaa akliga looga cabiray haalibka cuniddaa yaa asal ah ilaa ah. isticmaal o dhan baa laga wadaa lacana wuu lacnaday rasuululahi sal lay slam aakila riba riba cunaha wa munkilahu iyo cunsiyaha cunsiyaha yani waxa weye ruuxa midna ribadii buu qaadanayaa midna wuu siinayaa sooma munkilku waa midka siinaya w adiga soo bankigii maada leeshi soomaalia bayn ka qaadan bayntiisoo wax soo saar laguga dhig kusoo far bankigu waa aakil riba adiguna maxaa tahay munkil baa tahay adaa bixinhaya oo siyaadada bixinaya oo siinaya adiguna malcuuba ka qaadanayana waa malcuub wa kaatibahu ribada qoraheeda qora waa karaaniga ama looyarka qorahaya ee heshiiska qorayaayo isaguna waa malcuub wa shaahidayhi labada markhaati waa labada ayaguna goobjoogka ee lagu qorayo caqdigan inay goobjoog ka yihiin oo markhaatiya ka yihiin ayaguna waa malcuub wa qaala nabigu wuxu yhi sal lay slam hum iyagu sawaaun kuwa siman ka qaatay ka cunsiiyey markhaatiga muxuu ahaaye qoraha looyarka kulli waa isku dambi wa rawaxa wariye muslimun muslim wariye wlbukhaariyi waxuu u sugnaa waxaa u naxwi xadiidkan mid la mida ah, min xadiii abi juxayfa xadii abi juxayfa isaga wuxuu ahaa lafdigiisu anahu ishtaraa gulaaman xajaaman wuxuu iibsaday addoon dadka tooba markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay asalam nahaa can tamani dami dhiigga lacagta laga helo nebigu waa reebay wa tamani lkalbi eyga lacagtiisa wa kasbi lbagiyi naagta zaaniyadda kasarkeedii waxay shaqaysato oay zinada ku shaqaysato wa lacana aakila ribaa wa muukilahu ribada midka cunee cunsiiya iyo ka cunsiiya labadaba nebigu waa lacnay sal lay wlwaashimata wlmustanshimata wlmusawira saasuu xadiisku buhaari lafdigu wariye kaas alwashima walmustawshima waa haweenka jidhka durdura ee jidhka tallaala midabada kale jidhka ku tallaala ama ciridka ama wejiga ama garbaha jidhka oo midab aan midabkiisii ahayn maado kale la geliya oo midabkiisii midab nagaan yeesho wa kalada arteenoo gaalada iyo dadka gaalada raaca iyo jidhka soma sawirada ay ku sameeyaan mid libaxbuu ku sawiranaya mid naaftuu jeclaabuu isku sawirahaya waa washmigu kaas wa qaar ciridkay buraanoo ciridkay madoobeeyaan labaagii hore ciribka mado baa la jeclay hadda guduud baa loo badishay marka waashiladu waa midda ka shaqaysa mustawshiladuna waa midda loo samaynayo musawirkuna waa ka sawirada qaadada kulli waa mancuuleen xadiiska buhaari sidaas way abuujaxayf xadiiskiis macna xadiisku wuxuu iga faa ribadu inay tahay dembi aad u weyn dambi aad u weyn inay tahay oo saaxiibkiisu uu lacnad mudanayo wa cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu can nabi sal ly sl nabigu wuxuu ka warin qaala nabiguu lii arriba ribadu alaaatun wa sabcuuna baaban waa toddobaatan iyo saddex baab baabka waxaa laga wadaa nooc toddobaatan iyo saddex nooc wa aysaruhaa midda ugu fududay oo ugu dembi fududay milu an yankixa alrajulu ninku inuu u galmoodo dheh an yankixa inuu u galmoodo alrajulu ninku umay hooyadii inuu u galmooday la mil an yankixa yankixadaasi guursi meehe nin hooyadii ma guursado sharcan laakiin galmaa laga wadaa lanna lafd nikaax ma galmaa asal u ah mise caqdigu asal ku yahay oo masle mxuu ahay isku khilaafsay laakiin meeshan qaca waxaa laga wadaa galmaa laga wadaa yani nikaax mama noqon kara sooma ayb ridadu waa toddobaatan iyo saddex nooc nooca ugu fududee ugu dembi yarna waxay la dembi tahay nin hooyadii la seexdo u galmaday oo kale walciyaadu billah aysaruhaa ka ugu fududu mila an yankixa inuu mila an yankixa in uu u galmooday lamid tahay alrajulu ninku umma hooyada inuu u galmoodo wa ina arba aribaa ribata ugu ribaysana cirdu arajuli ninka sharafkiisa weeye almuslimi ee muslimka ah ribo oo dhanna waxaa ugu daran oo ribo la qaato oo la cuno ugu khatarsan oo abwaabteedaasoo dhan ugu weyn ruux muslim ah cirdigiisa iyo sharafkiisa in aad ku dhacdo ood wax ka sheegto ood durto oo muxuu ahaay xamato cirdiga ruuxa muslimkaa baarimo oo dhan ka wey manaa wriy ibn maaja baa wariyey mukhtasaran asagoo la soo gaabiyey ibn maaja lafdi laba lafdi buu ku wariyo lafdi waxa weeyaan arriba alaaa wa sabcuuna baaban intaasuu ku ekeeyey waana lafdiga mukhtasarkaa ah. wey lafdi kalena wuu ku wariyo arriba sabcuuna xuuban ribadu waa toddobaatan dembi aysaruhaa an yankixa arajulu ummahu lafdigana wuu ku wariyey waxaa ugu dembi yar inuu ninku hooyadii uu galmoodo waa lafdiga abu hureyra wey xadiiska lafdigiisa dhan abu hureyra ka warinaya xadiidkani wuxuu ina yidhi walxaakimu rawaakari ibn maaja mukhtasaran walxaakimu xaakimna wuu wariyey bitamaamihi dhammaystirnaantiis isagoo dhammays koran buu wariyey wasaxaxahu xaakim wuu saxiixiyey saxiixinta waxaa ku waafaqay dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani sidoo kale fi saxiixa fi silsila saxiixa iyo saxiixu jaamicu sagiirka ayuu sidoo kaleeto ibn maajaha uu ku saxiixinaya ayb oo wuxuu leeyahay wa jumlat lqawli ana alxadiida bimajmuuci turuqihi saxiixun saabit markuu xadiiska duruqdiisa iyo mutaabacaadkiisa iyo aada uga hadlay wuxuu i marka markii laisku soo ururiyo xadiidku waa xadiis saxiixo sugan wey marka ayb bayaqina sidoo kale wuxuu leeyahay xadiidku sanadkiisu waa saxiix laakiin matnigiisa inkirsan jawzi iyo matnigay inkirsay oo waxay leeyihiin rimo inta ugu yar ayaa dembiga intaasu ka dhalan karaa ayb meesha waxaa inoo muuqata marka ribadu inaysan sahlanayn xadiid cabdulahi ibn ibnu xanzala hasiilu lmalaaika ninka la dhihi jiray ayaa isagana jira oo uu leeyahay nabigu sal lay aslam dirhamu riban yaakuluhu arajulu wa yaclam ashaddu min sittatin wa alaaiina zaniya hal dirham oo riba ah oo uu ruuxu cuno isagoo og inuu ribeyo ayaa ilaahay agtiisa ka daran oo ka dambi weyn soddon iyo lix goor oo la zinaysto soddon iyo lix gooroo zina wax badan ba hal dirham oo ribo ood cuntaa ka dambi weyn ajab axmed iyo bazaar baa soo saaray sheekh albaanina wuu saxiixinayaa xadiidkaas walow bacdu albaaxifiin ay rajaxayaan inuu xadiidkaasi uu yahay mawquufun calaa kacbi alaxbaar wixii taabicigahaa oo riwaayadka israa'iiliga caanka ku ahaabuu mawquuf ku yahay bay qaarkood rajaxayaan xadiikaasi macnaha sheegay laf sheekhalbaan isagu uu saxiixiyey warka isku soo duuduube ribo dembigeedu heerkuu gaadhsiin yahay qur-aankaaba keexaya meeshuu qur-aanku gaadhsiiyey yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulih haddaad ribada dayweynaan waxaad ku tala gashaan dagaal allah iyo rasuulkiisu idinla gelayaan marka ilaahay waxaa la yidhahda waa labada dambi mid ka mida ee alla uu ku cilaamiye dadkada dagaal ku cilaamiye midi waa ribada midda labaadna waa dadka awliyada ilaahay la colooda muminiinta olaad iskaga qaada ee ku kacsan iska mucaaradka ku ah ila muminiinta haddaad ku kacda gaalo baad la socotaa sooma isagoo ilahay dagaalka ku cilaamiye labadaasaa la hayaabay marka in ribada aada looga fogaado marxaladaynu joogno waa tii nebigu sii sii sheegayo waxaa la gaari doonaa buuhi xilli ay ribadu faafi doonto oo dadku ay laba mid noqon doonaan nin ribo cuna iyo nin busteeda iyo boorkeeda wax ka gaado soma iqtisaadka iyo dhaqaalaha caalamka mucdamkiisa maanta wuxuu ku salaysan ribu ku salaysan soma adi banki ribooya markaad u yarta la mucaamaloona ruux ribo cunaybaad la mucaamaloona waxuun baad ku soo gaari ruux ribo ma jiro marka balkole la fuyo laga fuyoode waxa waaweeyin un laga cararo banaanka yaalla